bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والslaaة والسlاam عlى rasuuli الlahi وآlih وصaxbih أجمعيin amا bعd fasl alamwaal الsulطaaniyaة اlatي asluha fi اlkitaabi wالsunati ثalaaثu asnaafi alganiimaة والsadqة wاlfay halkaasaynu joognay ilata waxaynu kusoo jiray qismigii amaanaadkii qeybtii u dambeysay labaad ee ahayd alamaanaةu fi اlamwaal alamaanatu fi lamwaal waxaynu soo marray alamaanatu fi lwilaayaat walaayaadka iyo xilalka iyo shaqooyinka dadka loo dhiibayo shuruudooda qaabka loo maamuli loo agaasimayo ayuu sheekhu ka soo hadlay raxmat ullaahi tacaala caleyh waxaa inoo dambeeyey marka haddana qaabkii xoolaha iyo hantida loo qaybin lahaa ummaddana loo gaadhsiin lahaa sheekhu hadda fasalkan wuxuu u guntay inuu ka hadlo ilaha dhaqaale ay dowladda islaamka ku istaagayso masaadirta iyo manaabicda maalku ka imanaya hantidu yuu ka hadlayaa sheekhu wuxuuna sheekhu alamwaal sulطaaniya ay alamwaal alxukuumiya nidaam اliqtisaad iyo dacmigii dhaqaalihii dowladdu ku taagnayd buu ka hadlaya xoolaha marka dowladdu alatii asluha fi lkitaabi wasunna amwaasha asalkeedu kitaabka iyo sunnada laga helayo halaatu asnaam saddex qaybood amwaasha dhaqaale iyo halbowlaha dhaqaaley dowladda ku istaagayso ee ilaahay sheegay subxaana wa tacala ama sunnadu ay tibaaxday waa saddex buuhi u soo sheego furuuc bay yeelan karaan fara badan midka koobaadi waa alghaniimatu haniimo wey iyo wasadaqatu zakawaadkii iyo sadaqaadkii sunnada ahaaba ah iyo walfay-u maalkii gaalo ay ka carareen saddexdaasaa usuulu ah idan hadduu galayaa faahfaahinta sheekhu faama alghaniimatu fa hiya almaalu lma'huudu min alkufaari bilqitaal haniimadu waa maalka laga qaaday gaalada dagaal lagaga qaaday wey qori caaradii iyo guluf fardo lagu kiciyey iyo rag kala samrayn xoola laga helay waana xoolo inagu aynu lahayn oo inoo soo noqday asalkeeda culummadeennu waxay yidhahdaan fuqahadu axaadiisna ku suganba inaa anzala almaala liiqaamati salaati wa itaai zakaa maalka ilaahay adduunka wuxuu u keena u abuuray in ilaahay lagu caabudo maxaa yeelay insiga iyo jinkaba waxaa loo abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala inay caabudaan iyo uunko dhanba ilaahay marka makhluuqaadkiisa aan isaga aan caabudayna ku kufriyey dhiiggoodii uu baneeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u baneeyey kuwa asaga caabudahaya muslimiinta ah kuwa asaga caabudahaya muslimiinta ah ilaahay wuxuu u fasaxay ama ku waajib yeelo una baneeyey inay la dagaalamaan oo dhiigga ka daadshaan oy ku halgamaan kuwa ilaahay ku gaaloobay idan ubayxa dimaau alkufaar licibaadi illahi saalixiin sidoo kale addoomaha ilaahay ku gaaloobay subxaanahu wa tacaala maalkoodii ba waxaa loo baneeyey kuwii alla caabudahayay idan wa ubiixat amwaalu alkufaar licibaadi illahi saalixiin labadaa qaacida isdaba taagan haddii dhiiggu u banaanadana yatabicu alcarda yatabic alcardu marka cirdigu alcird baan ujeeda cirdigu iyo sharaftu iyo nasabku iyo hawlahaaso dhan waxay raacaan dhiigga ruuxa dhiiggiisa la baneeyey warkiisa kalaba jooji maalkiisana waa raacahaya waa haddii dhiiggiisa loo baneeyo likufrin waridatin wa shirki haddii dhiiggiisa loo baneeyo waxyaabo kale maalkiisu inuusan raacin baa laga yaabaa ninkii la rajmiyey ee muxaaribkii qaaticu tariiqii baaqigii tuugii maxaan ku dhahday dadka noocaasa ee xuduudda sharciga laga oofinayo maalkooda waa ka xaaraan cirdigooda iyo nasabkooda iyo sharaftooda iyo meeqaankooda inaad meel kaga dhacdana waa ka xaaraan inta sharcigu kuu fasaxay mooye amaa ninkii loo baneeyey dhiiggiisii likufrihi wa riddatihi wa shirkihi famaaluhu tabicun lah wa cirduhu kadalika tabacun lahu haaliban waa sida qaacida asalka ah isna aada marba yeelataa tiibuu markaas sheekhu ka hadlo marka haniimadu waa xoolaha laga qaaday nimanka gaalada ah lagagana qaaday bilqitaal dakaraha allahu subxaanahu wa tacaala fii suurati anfaal buu ku sheegay alatii unzilad la soo dejiyey fii gaswati badrin kusoo degtay wa sumiyad lagu maga waxaa lagu magacaabay marka haniimadaasi anfaalan baa layska yidhi ama suuradda ayaa anfaal la yidhi liannahaa haniimadu marka sumiyad haniimada ka dhig liannahaa haniimadu waa ziyaadatun fii amwaali lmuslimiin anfaal waxaa loo yidhi waa min annafal wahuwa ziyaadatu walfadlu weeyaane waxay dheeraad ku tahay xoolihii muslimiinta ay lahaayeen waa kororsiimo iyo dul socod kusoo kordhay hantidii iyo ra muslimiinta ay lahaayeen fa qaala subxaanahu wa tacaala rabbi wuxu uhi yasaluunaka waxay ku weydiye nabi allow can lanfaal can xukmi lanfaali wa qismihi iyo qaabka loo agaasimay iyaa iskale yaa muta qul ilanfaalu lilaahi warasuul haniimada iyo anfaashii howlahaasi allah iskale rasuulkiisii iyo intuu rabbisiiy ilaa anqaal ilaa oo la yidhi waclamuu ana hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusah waxaad ogaataan wax kastoo aad haniimaysateen oo gaala ka buubsateen khumuskiisu ilaahay baa iskale shan islaag marka laga dhigo madaxa shanaad allah iskale iyo wayarasuul iyo nebi maxamed salawaat ullahi wasalaamu walidi lqurba qaraabada nabiga salawaat ullahi wasalaamu calayhi walyataama agoonta iyo walmasaakiini inta makasta ee muxuu ahayaan saboolkan aan dhaqaalo haysanin ee tabarta daran iyo wabni sabiil shantaa madax baa loo qaybay ilaahay wixii ilaahay loo qoondeeyey ilaa isagu qaadan maaye masaalix lmuslimiina caama iskale lilahi waxaa looga jeedaa limasaalix اddiin limasaalix اlmuslimiin masaalix اlmasaajid wاlmadaaris masaalix اlmujaahidiin alaytaam danaha guud ee dowladda muslimiinta iyo baahideenna in ku awdeynaa ilahay shilinkaama rabe maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun saasaa loo jeedaa rasuulku asna intuu lahaa ummaddu siin jiray sahmigii ilaahay siiyey asagoo kusoo celin jiray waakii nabig sal sl adkii fi sunan anugu xoolihiina iyo khaniimadiina waxba kuma lihi waxaana ka dooni maayo khumus baan ku lehay wاlkhumusu marduudun calaykum khumuska laftirkiisu idinkaa idinku celiyaaba sal l slam idinku idinku noqdaa saasaa la doonahaya idan haniimadii halkaasa rabbi kaga hadlay wa qaala fi anai anaa'i suurati اlanfaal bartamaheeda welibaa gabagabada suurada ilahay wuxuu ku yidhi fakuluu mima hanimtum xalaalan ayiba wixii aada haniimaysateen cunaa laydhao isticmaala asagoo weliba shay xalaalo wanaagsan ah waataquu llah ina allaha gafuuru raxiim sidaa darteed fuqadu waxay yidhahdeen atyabu maalin fi dunya wa maalu haniima liannaha maxay waa quudkii awliyada iyo ambiyada rususha wey wixii aada shaqaysatay iyo wixii aada dhaxashay iyo wixii muxuu ahaaye aada falatay wixii aada ganacsi ku keentay waxaa ka xalaashan biitifaaqi lmuslimiin alhaniima adyabu kasbin fi dunya hiy alhaniima yaa ku xigaa laga niqaashaa da waxay dhaheen tijaaradaa ku xigta waaa l waxaa leeya tashuubuha ariba wاlgishu wاlkhiyaana qole waxay dhaheen maya waxaa ku xiga beerta ninka beerta ka shaqaysay si reer bocool iyo bay ila beerley wey iyo reershablad hoose iyo hawlahaas ayaa ku xiga qole waxay dhaheen maya ruuxa caamilka najaarka ee fuundayga ah ee faryaamada ee guryaha dhisaa ku xiga alihii murma weligiis haysta idinka idintaa la mar haddaad ogolaateen inay haniimadu ay tahay adyab lkasb maca salaam warku waa dhammaaday maxaa yeelay waa quut lambiyaai wlwliyaa tiiba hadda laisku kari layahay warkeeda waa iska dhanyahay xawaada ku noqon mayna wa fi صaxiixayn صaxiixka waxaa ku sugan can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacaala canhuma anahu an nabi sal slam qaala nabigu wuxuu yidhi ucطiitu waxaa laysiiyey hamsan waa shan horgal ah way horyaal ah laakiin waa badan tahay sabciin ay ku dhawaantah khasaaista nabiga ambiyada hore ula dheeryahay iyo rususha hore sabciin bay bacdu ah ahli cilmi gaadhsiiyeen barhna boqol bay kor u dhaafiyeen laakiin inta horyaalkee marka mamuuqatee waaweyn baa laga hadlahaya qolyahan waxay dhaheen ma ahe nabigu markuu intaa lahaa wuxuu ogaa wey xilliguu hadlahay intii loo sheegay weeye wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullahi calayka cadiima marka intii markaa uu nabigu ogaa wey cilmigiisa kordhahaye socday oo waxyigaa isdabadega oo xogtaa ku socotay ucطiitu amsa shan baa la isiiyey lam yucطahuna aan la siinin nabiyun qabli nabiga u aan la siinin nusirtu birucbi argagax baa laygu gargaaray ee cadowga iga gargaxa anoona soo gaadhinba in raggu ay mxu weysada ka jabto ayaa laygu gargaaray masiirata shahrin bil in loo socdo masaafo bil loo socda anoona soo gaadhin baa qoobgariirka iyo mxuu ahaay dabayshu ay bilaabanaysa sheekh ibnu cuthaymin raxmat llaahi tacaala calayhi cafa allahu canhu wacana wuxuu leeyahay xadiidkan hadda nusurtu birucbi iyo alfaada soo socoto dhanba kulli waa caam ila ashafaaca walbictha kulley ragga sharax yarka haystaa fiiriyeen bicada oo nabiga in loo diray ummadda oo dhanba loo diray ambiyada horena loo diri jiray qoom khaas ah iyo shafaacat lcuma wahiya almaqaamu lmaxmuud labadan masale mooyn saddexda kale waxaa weya waa caam nabi maxamed i ummadiisa waa utaalla ninka mujaahidka ah meesha nabigu ka raamsan isagoon soo gaadhin baa laga sii cabsanhaya waadaha maanta halgama ayagoo tabar baan hayno qoriga la leecahay baa alaska iyo new york iyo washington loo fadhiyi waa nafsa shay ayagoo goobabka xamar ku dhuumanhay iyo adisaba laga qaxaya nusurtu birucbi marka nabiga besa ma khusaysi kullu mutamasikin wa caamilin bikitaab illahi yujaahidu fii sabiilihi bay u taalla laakiin ninku hadduu qaamuuskiisaba iyo muxuu aha manhajkiisaba ka saaro in dadka la argixiyaba dadka mutay argi in la argixiyo oo gaalada ah weliba muxaaribiinta ah iyo munaaqidiinta lilcuhuud hadduuba ka saara manhajkiisa iyo qaamuuskiisa isagoo nusurta burci kuma jiraba hade shuqulba kuma laha jadiidiye iyo suufiye iyo muxuu ahaayey akhwaan lmuslimiin fii cahdihim alakhiir iyo ayb ila dhowr qaybood bay ahaayeen kuma jiraan qaamuuskaas qaamuuska annaga wahabiyaha kusoo hadhayna iyo wahabiye kala baxday in yar ila wayba way sii kala baxday kolle waa ogtihin intaas idinka iga xogron bay ilata sheekhu su u tacliiqinaya wuxuu leeyahay haddaysa saa ahayn wamaa hada alhujuumu sharis cala jamaacati alislamiya u sheekhu leeyahay weerarkan ba-an ee culus ee jamacaadka islaamka maanta lagu qaadi muxuu yahay bu sheekh ibnu cuthaymin baa hadalka iska wamaa hada alhujuumu sharis cala aljamaacaat alislaamiya ilaa khawfan muusan ahaanin buuri min almuslimiin fayakaafuuna an yacuuda alislaamu kamaa kaan waxay ka baqahay amar islamku inuu soo noqdo oo khilaafa islaamiya isku hagaagto oo weyal halgamay dhiiggooda quurahaya naftooda bixin ee fadaa-iyiin ah oo halyeeye ay soo baxaan bay ka baqahayaan nimanka seefaha ku ciyaare cawlaha waaweyn maaha nimanka laga nimanka ayagu waxaa weeye idaa jaa buush n fanin fi lxosh bay dhan waagay moog maraykanku yimid eh, regan iyo kooxdiisa ay yimaadeen eh, muxuu kii hore shaydaanka ii sheegay kan hadda ka tegay eh, dhalay ii sheeg odaygii al ab marka uu yimid bay waay dhaheen waaa la ataa waxay qabteen riwaayado sacuudiyaanku masrixiyaad ila waa hore qalqal baa jiro oo sidaan baa soo socdo waa la isqaban oo balaaya waa la qaxahay maraykan baa soo degay iyo buush baa yimid waxay dhaheen idaa jaa buush fanam fi lxuush maa salaama firaash gal bay dhaheen mar hadduu buush yimid maca salaam ilan lanana waxaan nahay dowlataani sadiiqataani min abin wa wa aslin waarif marka wax la yaqaano wey nusirtu birec waa hawl iska kooban nimankan kuma maqna gaalo dhibkeeda iyo maalin in laga dhiijiyo laga naxiyo kuma maqne nimanka yararka ee adduunka maanta dhooban ee halgamahaye dhiigooda qulqulan nimankaasa muslimiin wax ugu maqan laakiin nin muxuu ahaay isagu mashruucaba aan ku jirinba kaba tirtirayba ama markaa cabso ha u geyso ama nifaaqba ha galo ama faham khaldanba ha qaatee kaas isagu warkiisa jooji wajucila liya alardu masjidan wauhuura wa tahuura waxaa layga dhigay dhulkoo dhanba meel lagu tukado muslimiinto dhan bay u taala nabiga khaas kuma ah iyo meel lagu weyse qaato haddii biyo la waayo ciiddaas aad kaga boodhaysa waa taqaanaad fa ayumaa rajulin min ummati adrakat salaatu falyusalli nin alla ninkay salaad qabato isagoo meel jooga ha tukado xataa haddaad noqoto faaqidu tahuurayn almaai waturaab haddaad noqoto nin aan hayninba oo biyo iyo caraba la waaya derbigaad ku dhufan gacmaha sida xanaafada iyo maalikiyadii derbiba haddii la waayo ood xirxidhantood labada suul isku kaa saaray iyo labada adinba adoo sidaa iska tukanayso ayib marka waktigaa u muhiimsan wax kastoo salaadu leedahay yuusan ku dhaafi wauxilat liya alhanaaim baa lai baneeyey nabiga kooni oma ahe muslimiintao dhan baa loo baneeyey walam tuxalla loomana banaynin liaxadin qabli ma nabigu maadaama waayeelka muslimiinta iyo aabbahoodii uu iyo hogaankoodii imaamkoodii wixii asaga loo baneeyey ummadoo dhan bay u taallaa marka ilaa bidaliilin yahusu dalika لأن الأصل في الأحكاam التشhrيع التacmiim baynu isu ilaa bdliil تksiis in la helo mooye وlam تuxala لأحadi qablي وأعطiitu الشhفاacة waxaana loogu baneeyey ma aha inaanu mxuu ahaayey dadka ka khayr badan nahay ma ciladaane khayriyadeenu baab kale ku jirtaay nabigu wuxuu ku cadeeyey ضacfigeena ayb dad baynu ku dagaalano dhiigoodu dagaalno xaaqnay haddana xoolahoodii ma taaban kartano guba sidii reer banu israaيil ilahay wuu nooga ba-ay ayb laftirkeeda khayriya ummadii hore wixii lagu ciqaaba layi markaad ragga la dagaalanto baabiysana cadowga soo ururiya haniimadii guba dab ha la qabadsiiyo inta uu ka maqan yahay shilin wayser intuu ka maqan yahay guban mayso dabku kari maayo hala keeno lasoo baadho waa laysgeli kadib marka bakeedii u dambeeya meesha lagu tuuro iyo dabku ka cahaya lama aqbali jirin muslimiintuna marka iyagoo laga yaaba qayba inay waxdaan waan waa la isticmaali khiyaanada ala akhre la imanhay quluulka aad samaysa adug akra ku yeela ilah baa inoo baneeyay lidacfina iyo takriima limaxamed sal ly slam iyo ummadoo tabc u ah abu isxaaq shaaibi asagu wuxuu qariraaba fi lmuwaafaqaat fadiilo kasta oo nabiga fardan oogu sugnaatay tahbutu lilummati tabcan buu le biijmaacin wax kastoo ummadda ee fadli kasta iyo khasiiso kastoo nabiga la siiyey ilaa masaa'il maxduuda mooyeen ummadda biijmaacihaaba ku sugnaadaabu nabigu waa macsuum walummatu biijmaaciha waxaan leenahay macsuuma hawa noocaasu fayl geliya asagu waa ka hadlaa asagu iskiibuu macsuumaya fardan buu u yahay laakiin anagu goonima istaagi karro waa inaan keeni u horreeyey ka u dambe isku tagno gaashaanbuurtaas baynu ku macsuum ku noqonayna ayib wa ucطitu shafaaca shafaaca la isiiyey wahiya shafaacat lcudma ama shafaacaadka kale tan laftirke nabi ma la siiyey ambiyadana waa la siiyey ummadda waa la siiyey yashfacu shuhadaau wاlculamaau wالsaalixuun kullu muminin baa shafaaco qaadanay tan laakiin waa alcudma baa loo jeedaa wa kaana nabiyu yubcau ilaa qowmihi khaasatan wa buciftu ila annaasi caama labadan faqre u dambaysa ayaa xadiidka khaaska ah ta ee haniimada ah iyo salaadoo meel kasta lagu tukado dhulkuna u daahir iyo weyse kuu yahay iyo rucbiga iyo argagaxa cadowgaada uu kaa cabsanaya markaad toosantood fiican tahay waa masaa'il caama lilumma walirasuul sal slam mushtaraka wa bayna rasuuli wa bayna mxuhay atbaaci anugu waxaa lay diray buu ihi ummadoo dhan ba qul yaa ayuha الnaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica wma arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ayib ambiyada hore laakiin nin kasta nabi kasta qoomka gooni ah dad khaasa loo diri jiray nabi luut iyo ibraahim oo qaraabo ah ba haddana isku laba tuulo isku dhegan bay kala joogeen ayib ambiyadu marka way soo gaadhi jireen tuulooyin iyo qabaa'il iyo gobollo kala duwan baa loo kala diri jiray amaa nabi maxamed waa gunaanadkii iyo garadambayskii ambiyada weeye wa allabna alakhiira asaalixa lisarxi اlanbiyaai wاlmursaliin gurigu weynaa xadiidkii fi saxi ad garanaysaan guri weyn oo la dhiso quruxsan oo hal jaajuur uu ka dhiman yahay baan aniga ambiyadu miaal miaal noo ah bu nabi sal l slam labanadii u dambeysay jaajuurkii dhagaxii meesha jufahayay baan ahay maca salaam walaa nabiya bacdi laa taktaru hawsha saasa ku dhamaatay diintiisu marka adaa lagaa rabaa saacadan laga bilaabo iyo ka horeysayba muslimiinta ambiya adduunka ka waa inay diinta faafiyaan ku halgamaan ku dagaalamaan difaacaan wax kastaba u quraan ayib wa qaala nabiyu sal ly slam buciftu bisayfi hadda laga cariy cariyaa dhaha wey waqul ilxaqu min rabbikum baa noo dhegan faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur derbi meesha waxba dhegane wadaaddaa kor fiiriyey marka waxaan oga jeednaa mutabaraadka <laughs> maanta la qabto muctamaraadka maanta la qabto waa idinka sheekeeyey muctamarkii hadda saddex sano kahor lagu qabtay maka bal dulmiga ijraamka adugu eeg muriyaad la aado garbu qabaay mujide iyo halkaa la aado ila baail buu wadaay fii xaram illahi wa fii maka waxaa iskugu yimid sideed madhab afarta taqaana afar ku dar sideed madhab minha maxaa ka mid ah madhab araafida alitnaa cashariya madhab ibaadiya fi cumaan lagaga dhaqmo iso ururi zaydiyo afar madhab kaga lagu daray waxaa kasoo qeyb galay ayaguna qolyihii xibaaru adyaan diimaha in la walaaleeyo oo karaahiyada iyo colaada laga saaro oo la walaaleeyo wixii diime oo dhanba oo halganka la baabi'iyo caqiidatul walaalbalana la nasakho jihaadkana meesha laga saaro dadku waa dhayna wada caba yahuudigu gabadh muslimiin ha gursado adugu muslim yahuudiyadda gurso mushrigu ha gursado tuu doono adduunka dhan nabad weeye caalam asalaam baa la yihahdaa walikhaa walmawadda wsafa isku soo dhawaada boorka idiin dhegan magacaa la yihahdaa waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur faman shaa falyakfur waman shaa falyumin idan nin walba diinta xilliguu doon ha galo xilli doon ha ka baxo xor wey haye ninka muslimka maanta ha gaalo beri yahuud ha noqdo oo beri dambe majuus ha noqdo oo saacid kadib wathani ha noqdo oo buudiim ha usii booda sahan diineed ha la qaado diinaha intii lasoo tijaabiyo testin lagu sameeyo mid ka dooro wax ku taaban kara lama arko aayad baa kuu dhegan suuratulkaaf maca asalaama ilaa sheekha anagii sheekh faaruuq xafidahu allahu tacaala wa racaah wa shaafaah oo ku hawshaasi ay dagtay oo waaga dambe mar su-aal la weydiiyey uu yihi diintu waa xoriyad ikhtiyaar buu ruuxa muslimka u leeyahay ee weliba soomaaliga ee muslimka ah waa siduu sheekhu hadalka u dhigay weeye inuu diintu doono qaato saa-ilkii weydiinaya wuxuu yihi sheekh waxaan ka hadlaynaa ruux muslim ahaa oo soomaali ah magaaloobi diinta islaamka ka bixi karaa haabuu sheekhu yidhi maxaa jira man iyo maa miyadaan fahmin buu hi liannahaa waa min siyaaq alcumuum diinta soo bara buu faman shaaa maxay tahay buui miyaada waraqaadka akrisanin warku war kooban wey rag waaweyn bay marka baashi saa u gashay adduun marka la masaxayo oo sidaas ah miyaad la soo istaagi kartaa bucitu bisayf yaan lagaa maqlin malagaabaa galay bucitu waxaa lala soo diray nab sal slam bisayfi seef baa yani bilqitaal wاljihaadi fi sabiil الlah lanna maxaa yeelay seeftu waa wasiiladii jihaadka wey seeftu waa wasiilada jihaadka saa darteed baa nabigu cabiray bacutu bisayfi bayna yaday saaca qiyaamada horteed ayaa aniga layla soo diray muxuu ahaayey sayf maxaa ujeeddada u dagaalamay allo maxay tahay ma lagu caabudo ma inaad hesho ma boqor iyo melig noqoto maya xataa yucbad allahu waxdahu laa shariika la loo kala kaci waa wuxuu fasirahaya waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna walfitnatu hiy shirk xadiidkaa kuu cadeeyey bcu bisayfi bayna yaday saaca xataa yucbad allahu waxda ilaahay keligii in ilaa la caabudo iyadoo la og yahay inaan adduunka shirki laga waayayn oo qur-aanku caddeeyey sunnadu tibaaxday oo adduunka inaan gaalo laga dhammaynaynin oo nabigu sheegayba inaan gaalada iyo mushrikiinta aynu u nahay dibi madow oy barcad ku taallo ama dibi muxuu ahaaye cad oy xabtin madow uu ku yaallo oy muslimiintu noqon hayaan nisfa ahli janna aw ulu aw rubc ahli janna wa dalika jihaadkii baa la jiday maxaa yeelay ilahay waxaad caabudi bilmumkin wa bixasabi اlimkaani wاtaaqa waxaad jihaadi oo dagaalaba intaad awoodo adugu fataqu llaha ma staطactum intaanu riixi karna anu riixayna meeshaanu dhaafin weyno waynu istaagayno hawl taalla maaha dhihi mayna maadaama adduunkaba gaal aan laga cidhibtiraynin oo n sii bulaala hayaan halkaas waa la joojiyo laa maslaxata fiih walaa faa-ida kala tuuro fiqigii mackuuska aha wadaadaheyna qaybo kamida ah oo kale meesha kuma jiro hadaa fiqi mucwaj baa la iyadoo la og yahay sharcigu oo nabigu og yahay allana ogyahay yahay wa tacaala inaan adduunka gaal laga waayo oo weliba sii kordhahayaan muslimiintuna ay sii yaraan tayo iyo diin iyo dadnimaba baa halgankii la jideeyey ilaa qiyaami saaca oo nabigu leeyahay walaa tazaalu aa'ifatu min ummati lafdi kale walan yazaala cisaabatu min ummatii yuqaatiluuna cala اdiin idan xataa taquuma saaca xatى yaأtiyahum amr اllah whm calى dalik laa yadurhum man khadlhm walaa man khaalafahum idan soo ururi hawshu waxaa weeye adugu salaadsay kuu qabataa loo tukadaaye intaad awood leedahay dhaqdhaqaaq maca salaam calىa qadri firaashika tatamadad mahmaaniya marid aniga kuu sheegay kolba furaashkada intuu dhan yaad iskala bixisaa bay yidhahdeen inaguna waynu naqaan lax walba la geed bay xaadhataa bay yidhahdeen soomaalidu waliha ilaha dhaqda ee meelahaas bananka jooga way yaqaanaan lo idow qaabkay u dhaqmaan laxdoo xooga badanee weyn haddee dhuldhan bay xaqaysaa dhuldhan ba intay banaysatay isdhigaysa neefka yar laakin meel qaraf qarab ka siiy iyuu istuurahaya marka lax walba la geed bay xaadhataa nin walba tabartiibuu dhaqdhaqaaqi marka adigu hadda hawl kugu sugaray ma aha inaad adduunka dhan gaala ka dhamayso laakiin qasadkaa u noqo inaad ka dhamayso kulba tabartaadana marka aada u dhaqaaqdo kuwo yar yaraa waxay idhaahdeen jihaadka anagu xuduud ma laha waxaanu ku nidhi xuduud ma laha laakiin maraaxil buu lehay sax wey xuduud ma laha gobol hebel ku ekaada hawlaha ma jirto oo meesha goofkan ka bilowna xabadda ilaa adduunka cidhibkiisa waa soconayna haddaan tabar ay nagu sinto oo xuduud iqliimiya juqraafiya isticmaariya saxsbiko iyo hawlihiisa kuma jiro iyo kasanjari baktigiisi hawl noo taalla ma ah alxuduud alisticmaariya aljuqraafiya waa madaahib alcarab wa xukaam alcarab wey laakin lidiin islaan ma ah annagu xuduud ma laha waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna uqzuu fii sabiili ilah qaatilu man kafara bilah warku waa furan yah mutlaq weeye seetan ma laha laakiin waxaan leenahay maraaxil kolba tabartaan nin walba taagtii bay qodax u tagta ma maqasha nin sagaashan kiilo ama boqol iyo labaatan kiilo ama ama boqol xidhan ah hadduu qodax ku istaago laftay soo taaban min sakaarada afartan iyo shan kiiloa hadduu qodax ku istaagkaba dhijin mayso maxaa culayska qabtay yaaba iska fududba ninba taagtii bay qodax u tagtaa weeye annaga tabartaa inaan dhaqdhaaqaqayn allow maanta intaasan awooda in cabdilxasan almujaahid alkabir raxmat ullahi tacaala caleyh berbera markuu dhagax tuuray qolyihii mishinka ee munasiriinta carruurta soomaaliyed gaalaysiinayay ee la qabta u cararay wuxuu ilahu maanta intaasan awoodaaba dhagax tuur man ra'aa minkum munkaran falyuayir biyadi farqu dhagax ka buxsaday sida ilma carruur ah markaasuu dhagax tuuray qabtaa le wuu carar ilaahu maanta intaasan awoodaa buuri khilaala sana wa nis kun iyo shan boqol oo fardadu iyuu berbera korkeeda ku weeraray lagu diyaargaroobay laakiin ninku mar baad usan qaamuuska rag iska dhicin iyo iska caabinba uusan maqaamuuska ugu jirin falaa tarju minhu khayra kaas waa ku daa waa dhintay xataa yucbad allahu waxdahu laa shariika lah ha la qariyo fikirka asaga dadku yaysan dareemin la qarin maayo nabigaa qaran waayo isagoo madaxa lagaga taagan yahay aroortii galabkii nabigu intuu asagoo kacdada ku tukan abu jahal iyo cuqba ibn abi mucayd intay u tashadeen nabigay madaxa kaga istaageen oy ceejiyeen oo uu ka fujiyey abubakar ataktuuna rajula an yaquula rabbiy allah ee faatima soo oroday oo lasoo birmaday markuu nabiga salaada dhamaystay buu dul istaagay iyagoo fadhiya oo qos qos lahaya yaa macshara quraysh iclamuu anii qad ji'tukum bidabx la socda buuri qurayshay anugu waxaa layla soo diray waa inaan inlaayood go-daan yaa maxamed bel maa kunta jahuulan nin degan oo caqli badan baad ahayd oo maxamed alamiina waa sidii raggaan tolkaan laynhaya hawlahaas waa saa idin idin la socda abu jahl baa maxamedow hawshaas hawshaadi ma ahe sida waa ka wa anta minhum nab sal slam qolyahan dibi doonaad ku jirtaa waa fi maka xadiis saxiixa waad garanaysaan ba ila tahay wa anta minhum ya abaa jahl kow baad ka ta ragga go-i doona beder baa la dhigay waad ogtahy meesha ku dambeeyey mabaadidu waa iska caddahay gaalo way ogtahay waxaan ku maqannahay annaguna waa ognahay tabar un baan nahaysa ayaguna tabar baa halkaa dhigtay ayib ee waa horay adduunka kaa baabi-in lahaayeen wax iyaga u sacabayo u xatreeya oo u dikriya sida qolyihii markay kismaan yimaadeen dikrisaanta u qaaday sheekh jilani ninka la odhan jiray iyo muxuu ahaa dayib kooxdii dikriga salaan kusoo dhaweysay niman daaroday ahaayeen la soco puntland iyo gaalkacyo markay yimaadeen ninkii waxaan arkay anigu u yidhi goobjoog baan ahaa markii muxuu aha gaalkacyo suufiyadoodii ay tignikadii gawaaridii axmaarada ay hayeen asmay ku wareejiyeen iyo tacshiir taxliil bay tufay waa ku sarsaydheen tusbax bay la dhaceen janaraalka iyo corneylka wata ciidamaha gal baabi wahaabiyada kuwa noocaasa markaa taraa mushrikiin wey in la baabiye istaahilan adduunka la dhaafiyo takfiiri baad noqoteen dadka baad laynaysaa haa ulaaia kafaratu murtaduun hadday marka horeba muslimiin ahaayeen wey in lala jahaado waa ka khayr badan yahay in lala jahaado amisom suufiyada qismigooda muxuu ahay midna waa nin iska mutasawif oo iska khalaawiyo meelaha iska fadhiista oo isagu faasidun fii nafsii laa yaduru hayrahu meel iska fadhiya ina waa mufsid faasid ah weeye kuwaa mufsidiinta ah fasaadkooda mutacadiga ee dagaalamaya loo yaqaana suufiya ee ummadda la dagaalamay ee tawxiidka diidan ee khawaarij iyo wahaabiye iyo balaa ku sheegay hadda gaal la jaan nimanka in lala halgama waxay ka khayr badan tahay bush in lala halgamo iyo muxuu ahay barack obama iyo netanyahu lianna haaulaai waa kafaratun asliyuun wa haaulaai mushrikuuna murtaduun wariddatu yaa ashaddu min alkufri asliyi biijmac hawshaa la jiro ayib wa jucila risqi waxaa la yeelay idan awoodda u badan waa inaynu ku bixino meel yar markaynu tagno ama tuulo yar aynu gebagabayno waa in la bilaabo shirki in lala dagaalamo aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu الsalaa wa aatow الzakaa wa amaruu biاlmacruuf wanahw can اlmunkar walilahi caaqibat اlumuur in yar hadda tuulo qabato salaada ka bilow dukaamaha iyo hawlaha hala tugo salaada hala jamacaadka maxaa adugu ahayd musaafir gurigaada ku tugo maxaa ku dhiga banaanka salaad la tukan hayo ama masjidka tag waa in salaada awood badan lagu bixiyo zakada waa in la ur isku soo dardara la yihahda keena zakawaadka masaakiinta inta annagaa sideen annagaa meesha dawlad ka ah waanu u qaybanayna jawaanahan u tuurayna soo wareejiya wax zakawada wa aatow zakaa wa amaruu bilmacruuf wanaaga tawxiidka kow ka ah ra'su lmri bilmacruuf biijmaaci lmuslimiin huwa tawxiid bal qataadiya keyrkii waxaa ka sugan cataa iyo abulcaaliya iyo daxaa ka sugan idaa samicta allaha yadkuru almra bilmacruuf faclam annahu tawxiid bal qol kullu amrin bilmacruuf huwa tawxiid hadihi اkuliya ma maxfuuda mise waa maksuusa waa masala khilaafiya bayna اslf laakiin macruuf kastoo la sheego lamberko waxaa ka ah tawxiid ummadda waa in tawxiidka ilaahay subxana laga dhaadhiciyo laa shariika lahu wa nahw can اlmunkar ab nahyi can lmunkar abulmunkarada waa kuma ra'su lmunkarad huwa shirk meeshii shirki lagu arka waa in la wasaaishiisa iyo wadiiqooyinkiisa iyo daraa'icdiisa iyo meel uu ka yimaado waa in la qabto qubuurta loo diiqee lagu dhawaafee la dhunkade la caabudo waa inaad ka bilowdo ummaddu diintaasan u yarkaaday yaa adug kugula ballam inaad guulaysan yaa kuu sheegay inaad meesha sii joogi yaa kuu ballan qaaday ma damaan baad haysataa min allahi subxaanahu wa tacaala inaad makansan ood meeshan joogi oon weliga lagaa qaadaynin nabigu fii xadiidin saxiix cinda axmedin wakayrihi wuxuu nabg sal l slam hadday qiyaamadu la dhawaaqdo idinkoo gacantaad geed talaala ku haya midkiin ha talaala bui qabla an taquma saaca waa geed talaala dhulka in la camila laga hadlaaya dhulka in la camilo nabig ul sal slam adoo ku haya gacan eh, ilan timirta iyo mxuu aha mooska iyo talaal ahaan baa lagu abuura waa taqaanaa adoo fasiila iyo wadi haya ama talaal gacanta ku haya l adduunka baa lasoo duubahaya waa rogmanhaya nabigu talaal buuri qabla an taquum waa intaasoo mad kale u baxsataay maalintaad meel yar tagto xuduudda oofi oo salaada ummadda kula dagaalan oo halganka jiday oo xumaanta la dagaalan beriha lagaa farxeeda ku talla beriha lagu baabi'iyo madiina oy saxaabadu ka cabsan hayaan in lagu soo galo oy habeenkii waardiyay ka qabtaan bay xuduudda oofinayeen ayadoo nabigu lagu soo dulweerari oo uxud dul fadhiisan oo habeenkasta nabigu staaf uu u baahnaa ilaa ay soo degtay wallahu yacsimuka min annaas buu xuduud oofinayay istaaf buu u bahan jiray sal sl slam waardiyeeya abu hurayra iyo saxaabada keyrkood iyo sufada oo dhacahaya baahi darteed ba xuduud la oofinayay yani kuma xinaha diinkaani baahi baahi iyo taba intaad dhaqaaq dhaqaaqarta dhaqaaqaysa waa sheeko raqiisa dhaqaalahaad haysaan iyo hantida maanta la fadhidaan rab soomaali tihiin dal iyo dibadba weligii ma idin soo marin ilaantii ba alla idinka qaada mooye awooddiisiibaa awooddiinibaa alla idin tusin wax ka maqan lama arko xaala yaroo xaala istinaaiya oo fardi min afraad almuslimiin ay muuqatay in waxaan sariqadan daruura ay u geysay baahi oo mudar u yahay waa gooni laakiin caam caamoo sharciga la tuurahayaa liyatamakana minhu nnaas iyo ummaddaha soo dhawaato iyo tadaruj iyo tadriij sheeka berley iyo zandaqa awalkeed wey bidaayatu zandaqa la yahada hadaad maqasho wala ayaga iska ilaali waxaa laga yaabaa ninka asagu markaa ku hadlay usan uqastin laakiin wadiiqa xun bay markaasi abuuri doonta ummaddana horsadi doonta idan walilaahi caaqibat lumuur cidibta dambe alla iska e adugu markaad meel ka adkaato watamkiinu nisbiyun wey tamkiin maxaa loo yaqaana waa ina inta ku horjoog ad ka adag tahay wey yakfi inta ku hor joogta ee tuulyada ad ku haysato ma ka adag taha maca salaama mutamakin baa ta wax kaa maqan lama arko ayb wajucila risqi waxaa la aniga irsaaqadayda waxaa la gashay taxta dilli rumxi warankayga hoostiisaa la geliyey yani risqigayga iyo biilkayga iyo kharashkayga ka u qiimo badan wey wajucila wajucila dillatu dulliga waxaa la saaray iyo wasakaaru liidnaanta calaa man khaalafa amri waa dulli macnawi ah marna waa mid xisa oo muuqda wey marka aynu gacanta sare ka leenahay waa dulli maxsuusa xaggana macnawi ah markay gacantaasa naga leeyihiin caskariyan waa maadiyan nooga xoog badan yihiinna waa dulli ka muuqanaya fii wujuuhihim iyo macnawiyaadkao dhawaar naftiba haysa islaamka bay u baahan yihiin waman tashabaha biqowmin qolyo ruux isku ekeysiyo isku dhibaayay fahuwa minhum walxadiidu calaa daahirihi fii masaa'ila marna waa la awilaa fii masaa'il ukhra ruuxii isku takalufo una qasta atashabuh waa takalufu linsaani mushaabahata gayrihi fii ma huwa min khasaa'isihim waa inaad u qasado inaad isku ekeysa gaalada waxyaabahay goonida la min caadaatihim wa diinihim iyo dhaqamadooda iyo caadaadkooda ah hadduu ruuxa muslimka ah isagoo og waxaani inuu dhaqan gaalo khaasa yahay uu u qasto inuu ayaga isku shaba waa gaaloobahaya hadduusan u qasdin inuu ayaga isku shabaho xaggana uu ogyahay yahay waxa ayagu inay leeyihiin oo cadamu lqasdi meesha laga waayo waa kabiira min alkabaair fii bacd masail sakaa'ir bay noqon kartaa kolba masailka marka la marahayo laakiin haddii la helo alqasd ila tashabuh maca alcilmi anahu khasiisa min khasaa'isihim waa kaafir wey ninka asaga calaa ra'yi a'imat min ahli cilm xadiidku marka bacd aljahmiya wa bacd almurjia damca inay ka faa'idaystaan dheh xadiidkaani itafaq alculamaa anahu laysa calaa daahiri waa bail bail wey lam yatafaq alculamaa anahu laysa calaa daahiri bal mar buu yahay calaa daahirihi marna waa laysa calaa daahiri masaailkun baad eegeysaa ayib lannu nabigu man shabiha lama ma dhihin aw man shabaha lama dhihin maaa la man tashabaha ay takalufa tashabaha bihim qasdi baa meesha laga helayaa qasdigaa markii la helo maca alcilmi bihi bahalkan aad isu ekaysiiniy waxaad shabahayso inuu gaala ay leeyihiin khaasna ku yahay baad gaaloobaysaa sheek xadiidku marka waa calaa daahirihi waxaa aada u faahfaahiyey xadiidkan sharxiisa sheekh alimaam alhazi ashaafici alkabiir manaamat alqarn alcaashir kitaabkiisa xusnu tanabuh fii axkaami tashabuh laga akhriyay kitaab maqduud oo hadda laba mujalado wey lakiin hadda waxaa la daabacay madaahiru tashabuh bilkufaar cinda almuslimiin mujalladan oo madbuuca wey makaatibta yaalla atashabuh almanhiyu canhu fi fiq islaami asna waa mujalad mukhaalafat lkufaari fi kitaab illahi subxaana wa taala sunta rasul diraasa jamcan wa diraasa muwahaqa ha la akriyo masaa'ilkan ha la iska daraasiyo mar haddaad waddankaale ku nooshihiin ood aqaliyaad muslima aad tihiin iyo jaaliyaad sakaraad ah masaa'ilka idan khuseeye diinigaa ha la baadho ciidaha axkaamtooda ha layska baadho tashabuha masaa'ilkiisa ha laysku ogaado caruurta madaarista la geyn iyo iskuulaadkay wax ka baranayaan ha layska ogaado xukunkeeda xukuumada xilma loo qaban karaa booliska iyo casaakirta iyo ciidamaha ma lagu biiri karaa waa in laga layska ogaado waxay tahay masaa'ilka noocaasa intaad ku wareegeysanaysaan muxuu ahayey hawlo kale oo saanawiyaad iyo furuuc aansan lahayn mararka qaarkood marka waaqacad maraysaan loo eego inta lagu mashquulahayo hawlahan layska ogaa culamaada weyn baa waxay leyin bal ijmaac soo guuriyey ilmihiisa yarkee qaangaadhka aan ahayn ruux intuu qaado iskuul gaalo geeya iskuolay gaalo leeyihiin iskuulkaasoo markaasi lagu dhigahayo diimaha dhaqamada xune gaalada mid maadi a ah laskaga dhigay xisaabo iyo juqraafiya taariikh gaalo iyo hawlo kaleba le laakiin wuxuun dhaqamada xumaa ee gaalada ka mida ah lagu barayo bal diimahooda lagu daraaseeya hadda kor waan idinka sheekay wadaad baa iga soo wacay zambia markaasuu wiilkaygibaa galaaskii sideedaad ka baasay miigu mise lixaad wax noocaasa ah. waxaa loo so su-aalaha waxaa ku jira nabi ciise ma wiil ilaahay mise waa ilaah ciisa ma ilaahay baa mise waa wiilkii ilaahay noo iyo yes baa ku kala qoran ama tig baad siin oo sax baad dhihi ama waad khaldi haddaad sax siin weydo waa wiilkii ilaahay ama aad siin weydo waa ilaahay mid ka mid a midna aad khaldi weydo imtixaan baad ku dhacaysaa wiilkayga imtixaanku soo ugu baaso wuxuu tig siiyey waxaa weeyaan waa wiilkii ilaahay ewadaada ka waran idinka jawaaba hadi idinkaa laga rabaa jawaabti u fatwooda zambia anugu jiray waxaa la halkanay ka jirtaaba kenyay ka jirtaa nairobi bay ka jirtaa xaafadan weyn hadda muxuu ahay buran state la yidhahdo aroortii basaska yimaadee qaada carruurta qaada xagey geeya iskuulaad kaniisooyin ay bay geeyana ku shubaan xaafadoo dhan waa saas ilmihii yaraa u dhalay ee muslimka ruux intuu qaada iskuul gaalo geeya dhaqamo diineed oo gaalo iyo mabaadi hadaama munxarif oo gaalo lagu baraayo iyo waxyaaba kaleba hawsha hadduu ogaa ilmihiisaa in lagu baraayo hawshaana u ogaa faqad kafara ijmaacan sheekh bakar abu zayd baa leh waa murtad ninka asaga ah marka waxaaba laga yaabaa in badan idin kamid aana murtadiin tihiin idinkoo wahabiye sheeganaya haddaan laydinku cudur daarin jahaliya hawlihii ragga qaarkood ay ku rafan jireen waxay ila tahay halis wey hawsha iyada haliska danaasay asheekh axmed xamuud alkhalidi risaalo dhan buu ka qoray addukuul eh, fi mxuu ahaayey fi lcasaakir liduwi kufri waawaakiid xukunkeedu maxay tahay inaguna waxaa weeyaan ninkii boolis la qoro janaba loo qoray ninkii baarlamaanka waddan galana warkiiba joojiba asagu firdows alaclaa looga yeedhay hawlahaas aad iskaga daraasay waaqiciina wax badan kala socda rawaahu axmedu fi lmuslim xadidka axmed baa mus kuso min xadii ibni cumara asagoo marka min xadii ibni cumar xadidku xadid xasana wayse raajaxa xasanun lidaatihi saxiixun ligayrihi shawaahid dhowrana waa leeyahay ama asagu fii xaddi daati waa xasan ninka loo yaqaana cabdiraxmaan ibnu haabit ibnu tawbaan oo mukhtalafun fiihi ah ayaa sanadka ku jira oo laysku haysto xataa haddii la sallimo in ninkaasi uu daciif yahay waxaa mutaabicay alawsaaci alimaam cabdiraxman bin camr alawsaaci abu cumar imaam ahlishaam baa mutaabiciyey cinda axaawi fii shari fii mushkil aaahaar marka xadidku waa xasan isaguna ninkaas ibnu tawbaan sida raajixa waa saduuqun xasanu xadiid aad waxa u faahfaashay xadiidkan duruqiisa iyo shawaahidiisa ninka iskale kitaabka anisu sari fii takhriij alxadiid alwaarida fi fatx ilbaari majaladka sagaalaad cafan raqamka xadidkan idin sheego saddex kun shan boqol lixdan iyo ko saddex kun shan boqol lixdan iyo ko yuu ku faahfaahshay duruqdiisa iyo ceelkiisana daara ku baxshay majaladka sagaalaad raqamka su-aasha kun toddoba boqol konton iyo afar ibn abi xaatim fi lcilal majaladka saddexaad saddex boqol siddeetan iyo toddoba raqamka su-aasha sagaal boqol konton iyo lix wlwaajibu fi lmaqna dowladda marka dhaqaalaheedu waxyaabaa u waaweyn ee ku fadhida waa alghanaa'im qaybta labaad waa alfay qaybta saddexaad waa muxuu ahaay alsadaqaat wazakawaat ayib muslimiintaa la dhagaabin oo waa la caraabin oo diintaa loo sheegay inay wax bixiyaan oo deeqaan haddaynu gaalo colnahay oo ahlulxarbi jiraan oy ganacsatooda yimaadaan tujaarta ahlulxarbi waalkafara canshuur baa laga qaadaa calaa cahdi salaf saalix sida cumar iyo keyrkiiba ay bilaabeen cushuur baa la hantida ay keeneen boqol kiiba toban baan ka qadaynaa ama toban kiiba hal kuwa ahlu dimaha ee ina dhex degan nin walba gobolba ku nool yahay degmadu ka nool had ku noolaa hadduu ka safro oo matala nairobi ku noola ila nairobi wadankan kenya boqol kiiba sideetan bilaad islaamiya imaarad islaamiya ahaayeen gaalaha xog ku qabsatay ayib la socotaan bay ila tahay marka hadday marka nairobi ku noolyo waxaan u safrayaa bambaasan u gana markuu bambaaso tago reer bambaasa waxay xaqul inay ka qaadaan nisfulcushur wa in kaana dimiya hantida uu keenay boqol kiiba toban niskeed baan ka qaadayna boqol kiiba shan shilin baa laga qaadi waa dacmigii dhaqaalahii dawladda meelahu ka iman jira wey waxaa kamid a ah dhaqaalaha dawladda meelaha laga keeno waxay hantida dhuntay ee cidla aan la garan waaye bangiga islaamka la geynaya wadaa'icda iyo ammaanooyinka aada haysay ee nin kalaa kugu soo noqon kadibna aad garan weydo dukaan weyn baad haysataa nin baa alaaba aan dhigto sheeku haddaan soo tukan hadee waa isii dhig buu dhigay ku kala jawaan dhan iyo dhig jawaan dhan oo dolar nin dhigtay waan soo lawaami meel ka baxay dukaanleydo dhan baa labaa ninka ammaanooyin iyo haya wadiicooyin lagaga tagay xaggana uusan garanaynin ciddii iska lahayd meel loo rabqan aan lahaynin ala soo wareejo bankiga la geenaya min amwaali muslimiin wey caariyada waxaa tabalcaaraysatay ee ciddaad ka qaadi ad garan weyd nin wax iska tabalcaaraystay iska ergistaad ahayd toban nin baad wax ka ergisatay wixii baa iskaa kaaqas ayagana kugu soo noqon yay ahaayeen way dhacdaa mararka qaarkood wadaaddahay ku badan tahay kitaab buu ergisanhayaa kitaabkii magac kuma qor oo ninkii lahaa magaci waa ka iloobay asna uu ilaabahaya marka dambe magac cusub ciduu ka soo qaaday nin kitaabka nin baan ka qaaday hebel madugaa mi ihi ushubalaan kaa qaaday igamadaa qaaday saas ala wareegeysa waaga dambe rafku iska gashanaya maca asalaama caariyooyinka noocaasi la garan waa cidda iskale bangigaa la geynaya waa hanti muslimi adigu malihid ninka dhintay ee xoola ka dhintay walaysa lahu waariun mucayan xoolihiisa ilaa beyti maali muslimiin calaa ra'yi ljumhuur inkastoo khilaaf ka jiro oo ogtiin bay la tahay hawo noocaasoo fara badan intaaba hadday nagu fillaan weydo haniimadii iyo feygii iyo sadaqaadkii iyo zakawaadkii iyo cushuurtii iyo nisful cushuurkii iyo muxuu ahaayey xoolihii cawaaridii iyo wadaaicdii iyo maalkii waaris mucayan loo garan waayey iyo xataa khusuubtii alamwaal almaqsuuba xoolaha soo booliyatay waxbaa la kala taabsaday cagtaa la ismariyey waagii dambaana kulligeen aan toobadkeen xoolihii haddaba yaa lahaa dagaalkii la odhan jiray dagaal hebel lixdan sana ka hor dhacay baa geela iga soo raacay waxaan xusdooday aan qaraaban nahay dagaal taqriiban sagaashan soo kahor dhacay geelu ka soo dhacay baa reerka joogi jiray oo fara badan caanihiisa lama dhamo waa geel waaweyn oo qorqurxusan oo qoor aho geela baan u ekayn kaba duwanba wuu tarmaa geelu waa afartan konton buu dhan yahay inta wadaadahay ku wata tukadaan caanihiisa dhamin caamadu kale waa bashuuqsan hayaan iyo hawlu taalama hawlaha noocaasoo dhan xaggee la geynhayaa odaygu waagu dhimanay wuxuu ihi geelan hala celiyo oo gobol hebel hala geeyo oo ree hebel marka loo tago hala yaadiyo waagaasaan meeshaa isku galloonka xulaha geelaa soo dhacay wiil asagoo u wabaa tegey waa kartaa la waayey reer dhamaaba hadi yaa ka jooga war wax nalaga dhacay wax naga maqan ma jiraa la yidhi dagaal sagaashan san koroga ayaa garanaya de reemiyii oo geel kala dhacay meeqaa geel kala dhaca boqol geel baa ka dambeysay rag baaba dhamaaday baa geel isweydiinhay marka waxyaabaha noocaas oo khusuubta ah ee la garan waaya cid kale bangiga muslimiinta wixii noocaas oo dhan baa lagu filaan waayey tawdiif wax layadaa jiro marka canshuuro waxaada lagu sheega magacaas la siin karo laakiin alkhulafa asulطaaniya iyo tawdiif اlamwaal iyo waxyaaba noocaasi kharaaj iyo u bixin jireen bacd eh, ahli cilm qarniga afraad bayna bilaabatay taqriiban ama dabayaaqadii qarnigii saddexaad wixii ka dambeeyey qarniga afraad bilowgiisaan ujeeda iyo dabayaaqadii qarniga saddexaad bay bilaabatay haddii waxaasoo hanti ay halgankii iyo muslimiinti baahidooda ay ku fillaan waayaan waxaa bannaan sida raajixa bishuruutihi waynu sheegi doonaa insha allahu tacala intaynan dhammaynin fasalkan dheer ee ku saabsan amwaasha intaynan ka bixin darsiga soo socaba noqday doontee waxaa bannaan akhniyada iyo nin kastoo wuxuun bixin karaa in lagu qoro wax yaroon dhibaynin tawdiifu alamwaal cala alakhniyaai waalqaadiriin biduuni ijxaaf marka qolyaha ganacsatada ah qolyaha mxuu ahaa shaqaysta ee badaha ka shaqaysta qolyaha beeralayda ah guryaha xawaaladaha inaan ku qorro wax yar oy bixin karaan oo halganka iyo wadankii dhismihiisi wax lagaga qabto iyo baahida muslimiinta ilaa waa shacabkaad ha ku xadgudban laftirka wax suuragal ah biduuni ijxaaf way banaan tahay usuul bayna leedahay maqaal dheeran ka qoray insha allahu tacaala sanad ka hor baynu idin keeni doonaa usbuuca dambe insha allahu tacala kaasad akrinaysa marka way banaan tahay laakiin bishuruuihi dadka qaadaya dad lagu kalsoon ya waa inay yihiin laba baahi waa inay jirto haddii kale hawshii dawladda iska noqon canshuurta soo qabto wada dhaqantiin maxaa idinka maqan canshuurta wax laazim ummadda ku qoran ma ah markay baahi sharciga ah iyo daruura sharciga ay timaado baa la baneeya calaa qadri daruura walxaaja laakiin wax iska mustamir oo muqanan oo musharac hadday noqoto waa lagu gaaloobaa siduu faahfaahiye alimaam abu ashaatibi fi kitaab alictisaam xag sidoo kale u faahfaahshay ninka loo yaqaana shaabadooyin alqaraafi fi lfuruuq halis wey hadday muqanana noqoto nadaam daa'ima laazima ka zakawaati wa oo taagan ruux kasta sugaysa oon baahi iyo dhib ku xidhnayn hawshaa khatar wey waa diin cusub diin cusub wey oo u baahan markaasi in baabalxukm bikayri ma la geliyay noqonaysa halkaasi kala saarbixi laakiin markay baahi wacato alimaam imaam xaramayn aljuwayni fi kitaabi khiyaas lumam filtiyaasi zulan buu kaga hadlay sheekh islaamna kitaabkiisa alamaal sulطaaniya qaacida fi amaal sulطaaniya majalka shanaad ee jaamic masaailku kaga hadlay oo masaa'il usuulla wey ummaddo dhanna waa bane culamado dhanna waa baneeye hadday daruuro jirto iyo xaajo sharciya ay timaado in akhniyada muslimiinta iyo nin kasto wain kaana faqiiran fi baabi الzaka hunaaka haniyun fi baabi اlxaajati wadaruura laakinahu faqiiru fi masaa'ili azaka marka lamarahayo ninka xataa yuusan hani noqonin fi baabi الzaka ee laakiin kayrkiiba wax ku dhaamaa wuxuu u bixin karaa in wax yaroo marka aan dhibayn laga qaado ilaa baahidaa ay ka baaba'ayso ummaddu ay iska raacayso waxaan laga helaayo way banaan tahay sharciyan wax khilaafana ma laha markii loo la taxriiriya maxalunizaaca hoos loo dego wuxuu uhi sheekhu walwaajibu fi lmaqnam inahaasa adugu u muhiimsan masaadirta amwaasha muslimiintu ay wax ku dhisaan dawladana ku qabtaan bal ninka loo yaqaano alimaam maxamed rashid rida asagu wuxuu leeyahay daraaibtaiyo makuusta iyo tawdiiful amwaalka xilliga aynu marayna buu hi laabudda waa laazim buu hi lixukuuma islaamiya haddaynu doonayno inaan xukuuma iyo dowla islaamiya istaajino laabudda min tawdiif daraa'ibi cala almuslimiin haddii kale adduunkan dhaqaala ku kala socdaa buuhi zakawaadka iyo sadaqaadka muslimiintu maanta ay bixinayaan baahida muslimiinta kafayn mayaan buuhi intaasoo duruuf buu keenay marka in la tawdiifiyo ilaa laga kaaftoomayo wuxuu ui waa shay laazima xaajadaana keeni casrigeenu marayna mutatawirkaana keenaya marka ninkaas u yidhaha ma anugu zakawaad iyo waxaan ku kaabsanayaa un khaniime iyo fey war hawlaha maanta baahida kuma fillo ummadda waad baabi'in khayrna keeni mayso wax yar intaad ayaga ka qaada ayaga ku tir intaad ka tirto ku tir ayaga na iga toro igu tirso mana soo marin hawshii wey intaad ka qaaddo ayaga ku tir maca salaama tayib saas isagu leeyahay kitaabkiisa fataawadiisa fataawa almanaan wاlwaajibu fi اlmaghnami hanimooyinka waxaa waajiba waxa wey takhmiisu in la khumuseeyo shan maxeli in laga dhigo shan madax isle in laga dhigo ayib iyo wa sarfu اlkhumusi shan meelood meel in lagu sarfiyo lagu bixiyo ilaa man dakarahu llahu subxaanaه intuu alla sheegay shantii qaybood wey lilahi walirasul dilqurba wayataama masaakiin wabni sabiil shantaasaa la siin shan madax isle-eg baa laga dhigi qori ka mid ah baynu qaadaynaa qorigaasaanu shan le-eg usi usii jabinaynaa shan masaalix alcaama shan nabi maxamed hawlihiisii iyo biilka reerka qori kale maxaan siinayna qaraabada nabiga reer bani muqalib reer bani hashim qori saddexaad waxaanu afraad waxaanu siinaynaa masaakiinta qorigaas qoriga u muxuu ahaye shanaad musaafirka musaafir soomaliya ma taqan reer miyiga xoogow la marti galaa reer baadi qolyaha reer magaalka lood baa jira lood fiican baa jira oo ku yaala to kuleeyihi ma jirto ya qaraabadii rasuulka waa joogaan ashraafta weeye qaraabadii rasuulka soomaaliya waa dhooban nimanka ashraaf la odhan jiray meel kastaba joogow ah, meel kastaa laga helaa shawre waqooyi waqooyi somalilan ashraaf ma joogto way joogto soo maha ashraafta weeye aalubeytka nabi maxamed nasabka ay sheegteen baa loo daynhayaa adugu aabbaha iyo hooyada baa kuu sheeg inaad inay hebel hebel tahay asna aabihii hooyadii baa u sheegay inuu abtirkaa leeyahy nabi maxamed galo marka ma aabbaha baa aabihii ka fiican والناaس mناء في أنصاaب إلا بدليل صحيiح مرحب مaay قاateen شheek m زكواad kaga قاateen waa marka halis wey de marka halis wey بsم mar hadday زakawaadka قاateen شhaaفiعyadu waxay leeyiin sahmigooda waa dhacahaya kutub الشhaaفiعية المتأخرة saasaa ku qoran laakiin زakawaadka inay qaataan waxaa u baahiyey in fayn la waayey qaraabo xidhiidhiski nabiga lagu xidhin jiray la xidhin waayey markuu xubinkii ashraabnimo aada u diideen fayna aada keeni weydeen bay baahdeen oo meelay fooda geliyaan waaye mar kama naasi laa ba'sa bay noqdeen laakiin hadaad xubinkooda siisaan waxaan waa iska daynhayaan ila mawadata fi lqurba ayib wa qismatu lbaaqi inta soo dhan in loo qaybiyo weeye waajibka diiniga ku yaala bayna alkhaanimiina raggii ku jihaaday markaan shan meelood ka dhigno madax waxaan u qaybin khumuska meelhi rabi ku bixiy ilahna ku bixina afarta soo hadhay afarta qoriga soo hadhay mujaahidiinta loo qaybinaya qaala cumar bn khataab wuxu radi allahu canhu alghaniimatu liman shahida alwaqcata haniimadu waxay u ahaatay dagaalka ninkii goobjoog ahaa wain lam yuqaatil xataa hadduu istaafhayey oo raashinka sii karinhayay oo riryada dagaalka u joogay uu ku qayb buu leehay qasab ma inu laysa qasab ma ah mar hadduu ninkan geedan aha ama waardi ah ama dhabarjima ilaalin hayay hawsha dagaalkii riga uu diyaar u ah dhex joogay diyaar wixiis ayb wahum ladiina shahiduuha lilqitaal waa nimanka u tega goobta iyo waqacada inay dagaalamaan qaatalu ama ha dagaalame markay meesha tageen oo lam yuqaatilu wuu xanuunsan karaa ninkii wuxuuna u yimid goobta inuu ku dagaalamo diinta difaco gaala iska dhiciyo wayajibu waxaa waajibaya qasmuha in la qaybiyo baynahum bayna almujaahidiin alghaanimiin bilcadli si siman oo cadaalad loogu qaybiyo falaa yuxaaba axadun ruux loo exan maayo loosad kordhin maayo wey yuxaab muxaabaat loosad kordhin maayo liriyaasati inuu yahay ogaas waa royal family wey waa niman la yaqaano wey kan muxuu ahaa inan gumeed wey laangaaba orada waxoogu iska qaaba konton ah kana boqol waxay xakma jiraan meeshan rag muslimiina ah ku dagaalamay nin walba waa loo simhaya walaa linasabihi nasabkiisa inuu yahay ashraaf lagu kordhin maayo shariif mujaahid hadduu noqdo waxaan leenahay fadigeedu waa gooni haniimada lakin raggaad oola simanta ay walaa lifadlihi inuu ummadda ka aqoon badan yahay ka caqli badan yahay ka xoog badan yahay ka dagaal yaqaan lagu siin maayo ayb wixii haniimo qaybinteeda wey bilad sharafeed iyo beladgeysigu way soo socotaa tanfiil baa la taas waa gooni ninka haliyo waclaha dhigay dhabarkaa laga taaban ayib taa way soo socotaa laakiin haniimo marka la qiim ragga waa loo simhaya kamaa kaana nebi sal slam wakhulafaahu yaqsimuuna si nebi maxamed iyo khulafadu ay u qaybin jireen baa loo qaybin wa fii saxiix buhaari ana sacna waqaasin ra'aa wuxuu arkay lahu fadlun calaa man duunah wuxuu isu arkay inuu xoogu ragga dheer yahay waa abtigii nebi maxamed waa min almuhaajiriin alawal waa nin culus waa raamin awalu man ramaa bisahmin fii sabiili اllah waa ninaan gabanin waa mustajaabu dacwa howlaa iskugu tegay xoogu marka wuuu raggan o dhan waxbaad dheertay maxay marka lagula simahayaa haniimada faqala nabi sal slam hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa bidacafaa'ikum hal tunsaruun miyaa laydin gargaaraaba turzaquuna ladinsaaqow aniime iyo fay iyo xoolaba aad heshaan iyo biil iyo nololba ilaa biducafaa'ikum kuwiina liitay ee taagta daran baad wax ku heshaan muruqaweynadiina hawlahan wax kuma socdaane dacafada iyo nimanka liitay ee taagta daran muslimiinta ee mukhlisiinta ah baad wax ku heshaanba riwaaya nasaa-i baa fasirtay bidacwatihim wa ikhlaasihim biducafaa'ikum bijaahi ducafaa'ikum mushrikiin baa yidhi suufiye ah mushrikiin alqaruuri waxay dhaheen biducafaa'ikum waxaa weeyaan bidaatihim wa waxaan yidhi waa lax baa lidinka yidhi maxaa jira riwaaya nasaa baa timid wahal tunsaruuna wa ilaa biducafaa'ikum bidacwatihim wa ikhlaasihim bala niqaash barya ilaahay idii baryahayaan ee ilaahay bari camalkaas weeye iyo ikhlaaska diineeda qalbigooda ku jira ilah wuxuu ku siinaya ayaga behatadooda iyo madax kuusnidooda hawshu ma ah ayib lafahoodana qoraxaysanayna hawshu ma ah marka waxaa la yidhi saacadow cagta u dhig hawshaad moysa muslimiintu waa isku mid in lagu jira allaa og waxba ad u xoogaada iyo wanaaggaada ha eegine kuwan yarkaa kuwa dab yar mashad hayaan baa le <clears throat> marka ducafadu adduunka maanta nimanka ka jira wey adduunka waxaad ku dhaqantihiba nimanka halgamhaya ducafada ah wey masaakiinta ah ee kaba hala een dhar haysanin oo qori fiican xataa aan wadanin oo gaala islaamka iskugu tageen loo dabqaaday meel kastaba qabta sida ey lagu diray mxuu ahaay caruur dugsi laga soo daayey meeluu galo waaya hayaa nafsu shay adduunka oo dhan hadda waxaa u xadxaytay wadaadihii waagor waxaa ku furaa dagaal maraykan mid carbeed mid mxuu ahaa igaad midkii mxuu ahay hobalada maalod waaa maaa dhegaysanaya cajal markaa la yaaba wax sa iskugu diyaariyeen riwaayad la dhigahayo mxuu ahaa halaaggii dhacay looma kala hadhin miyaad magaceeda bal dhegaysta wuxuu ninkaa dhigahayo dagaal waxaa ku furaa muxuu ahaayey qolyaha fankii sugaanta waxaa ku furaa dagaalkii suufiyada waxaa ku furaa dagaalkii akhwaanulmuslimiinka islaaxa waxaa ku furaa maxaan ku dhahdaye dagaalkii ya dagaalkii amiin caamir baa ku furaa kii universal iyo idaacadaha iyo mxua s t v baa ku furaa south america ku furaa intaasoo iclaamkii warbaahintii caamadii gaal iyo islam dhan ba u dhil qaada waxayse ka ladnaayeen dhanka wadaadaha wadaaddahan hadda iyagoo dhil qaadeen haaulaahi ducafaa baa ummadda loogu gargaaraya ayagana baasha ku dambayn insha allahu tacala wa musnadi axmed waxaa ku sugan can sacd waqaasin qaala qultu ya rasuul allah alrajulu yakunu xaamiyat alqawmi nabi alla weli hawsha baa sii socda qisadii saxi bukhaariga qayb ka mida ah riwaaya kale xadiiska uu leeyahay wey marxaba ah. waxba tafsiilin maayo iskaalkii doon ha keento wadaadaha markaa tiraada bui m iskaal bay keeni kartaa in la tafsiro soma ficnaatee wadaadoo dhan baa udhil qaaday sheekh man ninka taageersan magacaw adigu adiga saacad ahaan magacaw waxaa tirada wadaadahaasaa taageersan halganka difaaca caalamka maanta ka socda teeg adugu aan ku dhegaysan ya abadan sheekh inagu wadaadda minayna xer baan nahay iyo xajiyaal iyo kabiiro ayib ragga baashurkooda waa qaangaaryaha ahaa ee waaweynaa caalamna carbeed iyo mid caajimi iyo mid afrikaanba meeshay mareen waad ogtahay la tahay nabi allow alrajulu yakunu xaamiyat alqowl nin ummad ilaalinhaya mujaahidiinta ka hor xaamiya waa ninka ilaali waardi buu hayaa rag kasta isagaa waardiinhaya riwaaya kale cinda cabdirazaaq wayadfacu canhum kana difaacahaya fayakuunu sahmuhu wa sahmu hayrihi sawa ninkaas xaamiyada ah ee ummadda ilaalinhaya ee ragga difaacaya ee loosgeli waayey ee wacdaraha dhigay ee ninka caadiga aha ila ilaahay ma isku xaq baabu nabiga ma isku sahmima xagga haniimada qaala wuxuu ihi hakiladka ummuka ibna ummi sacdin hooyadaa ha gablantaa la yidhi yaa ibna umma sacdin uma sacd wiilkeedii wiilk wiilkeedii ha wiilkeedii ayib marka nabigu waxa wey hakiladka ummuka asalkeedu waa ducaaun cala shaksi wa cala alkhayr laakiin hadda waa erey lagu tagaa canaan iyo tawbiiq iyo zajir ayb war magacii ba weeye oo kale war war go-on ahayn wey ayib oo kale wey marka waxaa la yii hal tursaquuna watunsaw ilaa biducafaa'ikum sacadow meeshaad aaday ma ahin hawshu dhan kale weeye nimankan arkaysa ducafadeed waardeynayso khayr baa ilahay dhex dhigay mukhlisiin weeye ilahay idiin baryahaya ayib wa bacdu salaf saalix ayaa mid boqora iyadoo reer rum lais hortaagan yahay aada ciidanku u badan reer rum boqol iyo labaatan kun oo nin bay horkeeneen muslimiintu afartan kun bay ahaayeen afartan kun boqol iyo labaatan kun baa loor dhigay markaasaa maxamed muwaasic nin loo jiro caabid ah oo nin aada u fiican aha ayuu ninka amiirka habeenkii salaatuleilka wuxuu arkay isagoo taagan oo ilahay baryahayo fadhiyo farta taagahay waagu markuu barya nin ba wuxuu ihi boqor waxaa fiicnaan lahayd intaan dagaalka dib u yar dhigno inaan madaxweynihii ka codsano ciidan laصbcu mxamed khayru cindii min alfi jaishin bui furtuu xalay taagahay maxamed waasic bui ilahay ku baryahaye yaan ka jeclay bu laba kunoo ciidanoo timaada faraha ka qaad kuwa waa iska daa fooda geliya ilahay tawakala wixii ka dhacay baa ka dhacay birtooda la qawaaxay dhuuxoodii baa la daasay sheekh baashan waxaa weeye inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum laa bisalaaxikum dacwo iyo ikhlaas iyo diin bay ku socotaa baashan iyo daacadnimo mooye awood milatary muslimiin weligoodba waa laga gacan sarreeyey xagga awoodda milatary iyo hub iyo ciidanba weligood waa laga badnaa laakiin iimaan iyo wadna ay ku dagaalami jireen fulay murqawaaweyn wax ku tari maya maogta mid xood oo dhuuban ood moodo subxaanyo baa meel dhiganayo wadnaa dagaalama sheekh wadna iyo iimaan bay ku socdeen muslimiintu iyo muxuu ahay dadnimo ee ma ahayn meesha murqa kumaysan hayn wuxuu uhi sheekhu wamaa zaalat alhanaa'imu hanaaimtu ma aysan ka zuulin tuqsamu in la qaybinayo bayna alghaanimiina dadka furtay loo qaybin jiray fii fii cahdi muxamedin wa taarikhi alkhulafaa'i araashidiin fii dawlati bani umayata wa bani alcabaas buuri intaas ilaa qarnigii shanaad bay soo gaadhay